samaahu alghazali ghazali kan wuxuu u bixiyey namat tacaanud iscanaad wayusamihi usuliyun bisabri wataqsiim usuuliyintu sabr iyo taqsiim bay halkan ay u yaqaanaan wa huwa ka saabiqayhi sidii kuwii hore muqadimatani wanatiija waa laba muqadimiya natiijo almuqadimatu اlula hiya shariyatu munfasila muqadimada hore waa shariyadii munfasilada ahayd sida adigoo ihahda almakhluuqu ima an yakuuna huwa khalaqa nafsahu wa ima an yakuuna lahu khaaliqu ayru wixii makhluuqii ama isagaa is abuuray ama cid kalaa abuurtay waay halkaas waa hal muqadimo marka hal muqadimo weeyaan lakin saynu hore usoo baranay iyada lafteedu waxay kala leedahay muqadam iyo iyo taali imaada koobaad wixii kadib ka dambeeya waa maxay waa muqadamkii imaada labaad wixii ka dambeeyaana waa taaligii uma almuqadimatu الثaaniya muqadimadii labaad ba haddana imanoo biibطaali axad الshiqayn halkan marka ibطaalun baa me ayaa iman ama tasliim baa iman inaad markaa labadii mid ahaan aada buriso fayatacayan aakharu ilan labadaasood ku koobtay wixiiba mid baad burisay kii kalaa markaa waxa weeyaan khasab noqonaya aw tasliimi ama mid baad salimi markaad salimto fayabطulu aakharu kii kalea buri ilan ma kulmayaano waadn labadii tacaanud baa ka dhexeeya waa iscanaad haddii kaa la helo ka kalaa la waayay haddii kaa la waayana ka kalaa la helaya adiga sidaa yidhi adigu fataqulu waxaad odhan wa muxaalu an yakluqa nafsahu waxa mustaxiila inuu shaygu isagu is abuuro fayuntuj waxaa soo bixi idan lahu khaaliqun ayru khaali kale markaa jira soo dhaa ayaa meesha kaso baaysa wa taqul waxaad odhan ahalaaثatu ima zawju wa ima fardu saddexdu ama waa zawj ama waa fardi wamacluumu anaha fardun waxaanaynu ognahay alaaadii inay fardi tahay wanatiijatu falaa takunu zawjan kii kale markaa burintiisa iyay noqonaysa wain qulta haddaad tirahdo bedel muqadimati aaniya muqadimadan labaad ee ahayd wamacluumu anaha fardun aad tirahdo wamacluumu anaha laysat zawjan zawjan aanay ahayn ayaa la ogsoon yahay maxaad anfiday muqadamkii baad anfiday fanatiijatu fahiya fardun wa bihi tabayana waxaa kaaga caddaaday ana ibطaala اlmuqadami yuntiju tacayun ataali muqadamkoo la anfiyaa halkan waa weey wuuu keensan in taaliga u caynoobo waibaal taali taaliga oo la ibaaliya yuntiju tacayun muqadam muqadamka ayaa caynooy bu ley watasliim bimuqadam muqadamka oo la salima yuntiju bulaan taali taaligu inuu bail yahay buu sheegay watasliim bitaali taaliga oo la salimaana yuntiju bulaan muqadam afarta markaa waxa weya natiijaba way ansaxayaan halkan halkan afartuba way ansaxayan wa sharuhu lakin halkan shari buu leeyahay tamaam اlxasri waa inaad wa alyaal wixii suuragal ahaa aada soo koobtay oo taam u yahay xasrigaagu ah. falow kaana xasru naaqisan xasrigu hadduu naaqis yahay falaa yuntij waxba dhali maayo kan id yumkinu waxaaba kara an yakuuna almatruuku huwa asawaab markaad tidhaahdo maalan o kale waxaa tihi zaydun ima an yakuuna fi lbeyti wa ima an fi suuq ninkaa zaydi ama guriguu jooga ama suuqa gurigiina waan kee walaysa huwa fi lbeyti ninkii guriga ma joogo maxaa soo baxay idan huwa fi suuq lakin waa inaad horta iska hubiso ma labadaasunbaa suuragal mise waxyaala kala jiri kara inuu isaad ku jira dhici karin ama uu madrasadiiba tegi ama uu sidan kale marka haddii marka hore xasrigaagu aanu ahayn marka waxa weeyaan tam waxba markaa natiijada soo baxayso kalsooni lagu qaadan lagu qabi kari maayo laakiin markaad aad wixii aad soo koobto tirahdo waxa wey xasrigayga waa tam ixtimaal kale ma jiro bal hadduu jiro wakaas adiguba sheeg ixtimaal kale ma jiro markaad tiraahdo markaas ayaa markaa kan uu faa'iido keenay alfarc الثاني farcii labaad baynu markaa u gudbaynaa fi bayaani maadaة الburhaan burhaanka halkee laga masruufa halkee wax lagala soo baxa halkee muqadimaadka maarata waxa weeyaan laga soo dhisaa wa hiya اlmuqadimaat اljaariyaة min اlburhaani majra اlqumaashi min alqamiis markaad mare tolayso markaad khamiis shaar samaynayso maxaad u baahan tahay de horta inaad mare hesho shaar markaad tolayso inaad horta mare haysato iyaad u baahan tahay hadaba markaad qiyaaskii dhisayso wuxuu kuleeyahay khazali muqadimaadkeen waxay uga dhigan tahay maadada burhaankaynu sheegaynaa maadada burhaanku iyada lafteeda waa muqadimaad laakiin waa muqadimaad iyagu uga dhigan burhaanka kale aad samaynayso halka ay maradu uga dhigan tahay ninkaa dawaarlaha ah ee markaa marada tolay wlkhashab min asariir kii sariir samaynayey looxu halkuu ugu jiro ayay waxaanaynu maadatlburhaan leenahay burhaanka ugu jirta faina maa dakarnaahu wixii aynu inagu warramayna wuxuu ahaa yajri majra alkhiyaaa toliin min alqamiis sida maarata waa markayn qamiis wixii ka dhigno toliin buu wa shakla sariiri min asariir sariir haddaynu arrinteena ka dhignana qaabaynteedii iyo sariirta qaabaynteedii iyo rukumo intii bay noqonaysa laakiin maxaad ka samaynaysaabaa meeshan iyaduna dee wa kamaa laa yumkinu an yutakhada min kuli jismin sayfun wax walba seef lagama samayn karo sidaan wax walba seef looga samayn karin id laa yataata min alkhashabi ilan looxi seef kuu noqon maaye walaa min athawbi sayfu maradiina aan seef looga samayn karin walaa min asayfi sariiru sayftiina aan sariir looga samayn karin fakadalika laa yumkinu an yutakhada min kuli muqadimati burhaan muntij wax kasta inta soo qaato burhaan muntija laga samayn maayo bal ilburhaan lmuntiju burhaanka muntijkii laa yansaaqu kama markaa dhalaalshamo ilaa min muqadimaati yaqiiniya muqadimaad la hubo mooyaane in kaana almaluubu yaqiiniya wey haddii maluubku uu yaqiini yahay waa in muqadimaadku ay yaqiini yihiin aw aniyatan ama waxa weeyaan muqadimaad daniye ah in kaana maluubu ikiya haddii masle fiqiya ay tahay muqadimaad dani ah iyaa dee kugu filan sidii axaadiistii axaadka in loo aqbalayay oo kale laakiin markuu yahay wuxuu wax yaqiiniya maluub yaqiiniya marka la doonayo waxaa la rabaa muqadimaad yaqiini laakiin muqadimaad aan yaqiini ahayn intaad wax ka dhigto ka dhaliso inaad markaa waxa weeyaan aad xukun keento dee sax noqon mayso walyaqiinu yanxasuru fi khamsati aqsaam waxyaalaha yaqiiniyaadkii waa shan qaybood maxaa yaqiin noqda shan qaybood buui alawalu ka koowaad alawaliyaat waxyaalaha bilowga ah ee awaliyaadka ah bilowgii horena waynu kusoo sharaxnay wahiy alfiطriyaat alatii fuطira الnaasu calayha waa waxa dadku ay ku abuuran yihiin min alcaqliyaati اlmaxda waxyaalaha caqliga ah ee sooca ah alatii afdaa daat اlcaqli bimujaradihi ilayha ee caqligu uu keensaday daatadiisa uu ku keensaday min gayri isticaanatin isagoo aan kaashan bixisin kaashan aw takhayulin ama khayaali aan kaashan bal jubila cala tasdiiqi bia bani aadamkii wuxuu ku qasban yahi inuu rumeeyo mil cilmi linsaan biana naqiidayn laa yasduqaani macan naqiidaynku in aanay waxa weeye aanay wada run noqon karin hadda hadalkan waxaa laga yaaba inaad halkan aanu aad ah, kaaga dhaadhicin laakiin waad ku dhaqanta si yaqiini aad ugu dhaqanta haddaan ku idhaahdo maxamed maalan eh, waxa weeye ma noola haddana mid kale ku ihahdo wuu nool yahay waxaad odhanaysaa meeshan waxbaa jira bal hadda aynu hubsano labada keebaan labada keebaa run inaad markaa raadisa maxaa keenay inaanay wada run noqon karin baad aaminsantahay de inaanay labadani wada run noqon karin baad aaminsantao sidaasaa deetan u baadhaysaa waa ninku inuu nool yahay inuu eh, waxa weya inuu dhintay bal aan kala hubin yani wixii baan inay wada sidqi noqdaan aanay suuragal ku ahayn waad ku abuuranta cidi kumay barin laakiin waxaa laga yaabaa in lagu agga baraarujinta eh, iyo erey bixinta inaad markaa de waxa weeyaan aanad aada u dareensanayn lakiin adaa ku abuuran walidalik wadaad sheekhan cabdalla cujayri yar sacuudiya ahaayo la doodayey oo dadkan markaa caqliyaadka inkiraya ah ee lahaa tajriibiyaadka markaasuu kulahaa adigu imika rumaysan tahay markaasuu yihi mayane ma rumaysin waxyaalahan oo dhan wii tajribiya umaa rumaysana wa tajribada noo soo socdaa waxaa kaloo ma rumaysin markasu ma waad rumaysan tahay markasu ma ma rumaysin inuu la murmo may ahayn haddaan caqliyaadka rumaysnayn inuu labadiiba salimay ahay ma rumaysana isagu leeyahay iyo wadaadkanoo kuleh waad rumaysan tahay inu ila waxa wey waa arrin caqli inaan labadani kulmi karin waa arrin caqli arrin tajriibiya maaha inuu rumaysan yahay isla markiibana haddana aanu rumaysnayn inaanay dhici karin caqligu unbaa sheegaye masayniskaa sheegayo qofka baaday muxuu ahaayey laba arrimood inuu rumayn kara iyo in kale oo waxa weeyaan fysicskaa sheegay mise kimistrygaa shegay ma sheegin marka si tilqaaiya oo automatica ayuu isla markiiba caqligiisii uu uleeyahay md wadaadku waa weeyaan wuu kumanjala waxyaa tiribu waxa weeyaan naqiidkiisii kugu xukumay anigu ma rumaysni maa adigana waxaad leedahay waad rumaysan tahay haygu odhan ma rumaysni doodan baa waxaa keenaya waxa weeye waa rumaysnida aad rumaysan tahay mana suuragalaha inaad beenisid shubahaad inaad ku afuufto dee iswaasho way dhici karta laakiin inaad rumayso waxa weya wixii inuu jiro aanu jirina fii nafsi lwaqti maskaxda bani aadamka maba geli kartaba ilahay baa ku abuuray inaan labadaa la rumaynin marka mila cilmi linsaan biana naqiidayn laa yasduqaani macan walaa yaqifu xusuuluhu waxaan haddaba aynu fitriyaadka ah xusuulkiisu kuma dhisna calaa amrin siwa wujuudi alcaqli qofka inuu caqli leeyihun bay kudhisantay haddaad caqli leedahay waad garanaysaa ana naqiidayn laa yajtamican haddaanaad caqli lahaynna ma garanaysi waaba falaa yaxtaaju uma baahna ilaa ilaa dihnin tartasimu fiihi mufradaat dihni mufradaadka sawirta wa ilaa quwati mufakira quwadii mufakirada ahaydn hore usoo sheegnay tansubu bacda hadihi mufradaat ilaa bacd oo isu nisbaysa un nafyigi iyo ibaatkii fayantahidu alcaqlu cala albadihati ila tasdiiqi aw takdiib caqligu isla markiiba isagaa marka wax weyan la imanaya in marka wixii ama uu rumeeyo ama uu beeniyo wakada kulu maa yajidu linsaanu maftuura calayhi wax kastoo bani aadamku iska helayo uu ku abuuran yahay min gayri tartiibi adilati iyadoon adilo la ratibin imika naqiiday inaanay kulmin daliil u keen haddii lagu ihado waad ku daba fuur waxaa la mida ah kownkani inuu makhluuq yahay daliilka bani aadamku si kale maba suuraysan karaba waxaan meel ka yimaadeen oo la sameeyey wixii aan ahayn wareer unbuu noqonay nooc iska junuun unbuu noqonay marka kuwa xataa isdiidsiinaya ee markaa murmaya fii qaraarati anfusihim de way garan inay waxaan ay ware ku wareersan yihin unbay garanayaan inay wareereen unbay isgaranayaan laakiin inaanu waxaani maalan aanu makhluuq ahayn ma dhici karta inay waxaanu garanay inaanu makhluuq ahayn ma suuragal ah fii qaraarati way ka helayaan in waxa weeyaan ay iyaga iyo naftoodii murmayaanoo waxaan soo baxaysa waxaan dhacay bani aadamka dhalanaya dhimanaya waxbaa ka dambeeya oo cid baa sidan samaysay uu ku qasban yahay qofka bani aadamka inuu salimo min ayri tartiibi adilati sawaun akaana biwaasitati laa takiibu can idiin mararka qaarkood waasito ayaaba dhici karta laakiin eh, waxa weeyi aad maskaxdii aad keeni karaysood garan karaysa inay waasitaati jirto sawaaun akaana biwaasitati waasitaha ku yimaado laa takiibu can idiin aan maskaxda ka maqnayn aw biduuni waasita ama waasita la-aanba ha ku yimaado kwujuud الlahi وxusن الصفاaت الxamidة وqبح الdmيمة faإن الإنساaنa يجد نفسه منqadا إlayha بطبعihi qofka بني adمka wuxuu is arkayaa un isagoo u hogaansan inay cadaaladdu wanaagsan tahay dulmigu xun yahay runtu ay wanaagsan tahay beentu ay xun tahay waxyaalahaasi markaa waa awaliyaad bani aadamku iskaga abuuran yahay qaybtan dambe markaa hadda anigu aan sheegay صifaatkan xamidada iyo intan maarata waxa weya waasitada ku timi dadka qaarkood baa dood ka keenay sida ghazali iyo eh, qayba ashaacirada kamida inkastoo mararka qaarkood ay aada dareemaysa inay leeyihiin ma diidanin xusniga iyo qubxiga xagga marka laga eego bani aadamka mulaa'amadiisa iyo abiicadiisa iyo abuurkiisa in waana waxna waafaqsanya waxna uu diidan yahay ma diidanin agga xusniga kama wadne xusniga qubxiga waxaanu ka wadnaa aakhiro wixii layska abaalmarinayay qaabkaasay udhigaan jamculjawaamica iyo kutub kaleo eh, qaabkaasay markaa waxa weyaan ugu qoran tahay qaabka haddii loo dhigo iska markaa masale iska caadiya noqonaysaa masaladii alxusn waalqubx eh, caqliyeenka ahaa ee ashaacirada iyo udhexaysay muctasiladu oo ashaacirada ku saxsanaa haday sidaa ujeedaan laakiin marar fara badan haddana iyagii baad arkaysaayoo leh mayana ee waxa weeyaan eh, cadaaladda wanaaggeeda iyo dulmiga xumaantiisa oo xataa loogala jeedo yani waxa weeye caqli ahaanba maaba aha sawaabkiie ma fiican yahay mise ma fiicna iyada lafteeda markaa waa uun mashhuuraad muu ku magacaabay hazaaliyo waa wax caan baxay uun laakiin caqliyan aan khasab ahayn in cadligu wanaagsan yahay dulmiguna uu xun yahay caqliyan khasab ma aha oo markaa iyada yaqiinadka u ka saaray inaad muqadimada u noqotaan uu ka saaray intan kuwan markaa uu ka saaray sifaatkan iyo hawlahan uu ka saaray yaqiiniyaadkan laakiin sax ma aha bani aadamku uu ku qasban yahay ismana diidsiin karayo inuu aamino inay runtu wanaagsan tahay beentuna xun tahay dulmiguna xun yahay cadaaladuna wanaagsan tahay siduu u og yahay inaanana qiidanku kulmaynin ayuu tana u ogsooye fain qiila haddii la ihahdo haadaa qad ikhtalafa fiihi naasu dadkaaba isku khilaafsane fakayfa yakuunu awaliyan waa tan dambe ee markaa sifaadkan wanaagsan ya arrimaha siduu awali u noqonaya faljawaabu ana alfitriyaati nawcaan waxa bani aadamku ku abuuran yahay baa laba qaybooda sida wadaadkan markaa mukhtasirka ah ee soo ikhtisaariyba intan intan hazaali ma laha wadaadkii soo ikhtisaariyey intan markaa ku darsaday fitriyaadkaa laba qaybooda axaduhumaa maa yatafiqu calayhi alxisu waalcaqlu wa xisigii iyo caqligiiba ay markaa isla qirayaan ka mtinaaci iljamci bayna naqiidayn naqiidaynkii in la kulmiyo wixii inuu jiro aanu jirinna de inuu jiro waa maxsuus maogtahay waad arkaysaa marka isla markiiba haddana inaad dareentay inaanu jirin jiritaankii maogtahay xisigiibaa kutusinayaba marka xisigii iyo caqligii iyaa iskaashanaya wa kowni kuli akbara min aljuzi in kuligu uu juska ka wen masaajidku inuu tiirashiisa ka wen masaajidku tiirkiisa inuu ka wen yahay de caqligii ku qasban inuu salimo xisigiina waabu arkaya soo ma labadiibaa istaageersanaya wahiy alatii jacalaha alghazaaliyu caqliyaatin maxda qaybtaasi waa qaybta caqliyaadka maxdiga ku magacaabay ee u salimayna faina juزiyaatiha fi اlxaqiiqati maxsuusatu juزiyaadkeedu xaqiiqa ahaan waa wax maxsuusa fayusaacidu fiiha alxisu اlcaqla xisigii iyo caqligii iyaa markaa istaageersanaya falaa yaqacu fiiha khilaaf khilaaf markaa iman maayo la isku khilaafo ilaa naadiran si naadir ay u dhacdo mooyaane sida ninka aynu sheegayna wadaadkaas ula doodaya lahaa anigu ma rumaysniba ya fulan alkhamidi bu ah ma aqaan magaciisa hadda iga baxsan ya cumar alkhamidi waa kaas cumar alkhamidi waa nin markaa fiisiiski waxaas aada u yaqaana tiibu markaa isku dayey inuu markaa caqliyaadkii al wixii oo dhan ba u yidhi halkaan ala jiray wax alla wixii la sheegi jiray maaha ataa aggii adyaantii iyo hawshan oo keliya maaha xataa caqliyaadkii ayuu yidhi wixii hataa caqliyaad la sheegi jiray marka taasi ka xaalati shaki cinda alfalaasifa waana wax hore usoo jiri jirayo xaalad shaki falaasifada lafta agteeda way ka dhici jirtay oy wax walba ka shakiyaan ghazali laftiisaa soo maray afartan maalmood oo wax allo wax aan ahay aanan isgaranayn baa soo martay buu leeyahay oo xataa awaliyaadkii aan ka ka shakiyey awaliyaadkiibuu daliil ugu baahday awaliyaadka hadda dee lagu baahto waad waalan ee awaliyaadkan iyagun baa la daliishadayo adilada laga rakibaaye iyada daliil looma raadiyo suuragal ma aha maxaa u daliila haddaad tiraahdo dee waad waalan isagu markaa wuxuu bilaabay inuu yihaahdo dabcan xisiga oo inoo socday ayuu ka shakiyey xisigii maruu ka oo waxyaabuu ku arkay shuba deetana shubha ku furantay shubhadii waxay keentay markaa xisigii wuxuu leeyahy fasaqatat ihiqatu bilxisi tamaaman maxsuusaadkii waa tajriib hadda ninkan yeelay maxuaha cumar alkhamidigani oo isagu ka dhigaya asalka ayaabu ghazaali ka bilaabay inuu buriyo uu yidhahdo iyadoo laguma kalsoonaan karaba horta mar haddaan iyadii lagu kalsoonayn usoo gudub markaa caqligii caqligii isagaa sheegay bu xilsigii inaanu sax ahayn caqligii waxaan baahanay buu yidhi wax kaloo kasii culus oon isagana ku qiimeeya oo maxaa ka saxa maxaase ka qaldan aan ku ogaado aalad kalena ma haysta buu yidhi markaa dee aan ku miisaamo markaa dee laftiisa inaan anigun baa waayey waxaan ku miisaamo saxdiis iyo qaladkiisi inuu wada sax yahay taasi keensan mayso inuu qaladaad leeyahay baa laga yaaba laakiin anigu aanan garanayno waxaan ku garta aanan lahayn marka inaanan garanayn qaladkiisu sheegi mayso inaanu qalad lahayn buu yidhi afartankaa maalmood markaa kadib ba ilaahay nuur igu soo tuuray buu leeyahay awaliyaadkii salimo min hayri daliil aanan wax daliila u raadinin inaan salimo ayaa ilahay deetana igu ilhaamiyey markaasaan deetana xarakada ii bilaabatay deetana dhaqaaqi kara marka tan waxa wey xaaladan shakigu waa xaalad timaado qofka nooc markaa waswaas ama waalia uu markaa iska gelayo xaggii nadarka marka tan iyadu khilaaf kama iman karo hadduu ka yimaadana halkaasay markaa noqonaysa wanawc aani nooca labaad maa huwa caqliyu baxun wax caqli baxtiya ah. laa yumkinu tabiiquhu fi juزiyaati xisiya oo juزiyaad xisiya aan lagu abiqi karin ka wujuud اllaah ilahay jiritaankiisa ilahay jiritaankiisa jala jalaaluh de maxsu ma aha maxsuus oo ilaa jiritaankiisa ma arkeysid mana taabanaysid aahaar baad arkaysa inagu aahaarta kama hadlayno laakiin wujuudka laftiisi waxa wey waa shay caqliya oo aad fahmaysa un laakiin aanad arkaynin aan maxsuus ahayn aan markaa la taaban karin wa qubxi sariqa tuugnimadu inay xun tahay waa arrin aad dareemaysa un laakiin de waxa liwaad waqabxi liwaad waayrihima ogaan baan ugu tusaalana liwaadka waxyaalahan waayo de waa kuwan maanta iyagu wanaag buu la noqdayba iyaga soo ma wanaag buu la noqdayba waa waxa wey waa waxaynu sheegi doona markay fasaadka imi daraadiid ba markaa wanaag uula noqdee laakiin caqliga bani aadamka iyo fitradiisu waxay keensanaysaa in wax fasid yahay fasid wax markaa waxa weya kharibeya iyo waayrihima wa xusni taraaxum isu naxariisashadu inay fiican tahay waa dareemaysaa bani aadamku iyo makhluuqaadkaaba iskaga abuuranbata wa satri alcawraati wa naxwiha naxwihima fahiya macaanin baxda eeg satrulcawraha maxsuusa laakiin inuu wanaagsan yahay satrulcawraha xusnigiisu wanaagiisu wax la arkaya ma ahade waa wax qofkuu dareemayo jirkiisa ka dareemayo fahiya macaanin baxdatu waxyaale macnawiyaada oo maxdiya weeyi laa tatacalaqu biha axwaas aahira oo xusni iyo xumaan iyo wanaag ma aragto xawaastu fa haadihi tan haddaba yumkinu tashkiiku fiiha in shaki laga keenaa dhici karta biifsaad اfir firadii baa la fasahaadinaya wlcaqlu yakhtalu wayactalu caqligu ikhtilaalna wuu ku dhici karaa qofku waa muwaalan karaa ictilaalna wuu ku dhici karaa waa yar xanuunsan karaa inuu ikhtilaal ku dhaco qofka lagaba waayaana waa dhici kartaa caqligiiba uu kaba ka baabo in ictilaal uu ku dhaco ciladi ay ku timaad u xanuunsadaana way dhici kartaa wa milu fi maxsuusaat maxsuusaadka inoo iman doona iyada lafteedu waa saas oo kale ana man bihi cilatu qofkii xanuunsanaya yajid lxulwa muran marka ma la odhanayaa laa iqata bilmaxsuusaat maxsuusaadka laguma kalsoonaan karo maxaa yeelay dadkii qaar baa wixii adigu macaani arkaysa qaraar u arkay adiga laftaada wixi shalay macaani arkaysa baad maanta qaraar arkaysaa waxaaba laga yaabaa inaad saxsan tahay markaan qaar ka horkaysa adigu cillada ku sheegayso oo cilladu ay markan kalaba tahay baa dhici karta in la yidhaahdo shaki marka noocaasa la abuuro way dhici karta fain kaana yaclamu min nafsihi cilata lam yujaadilka laakin hadduu cillada isagu isku ogyahay kan markaa waxaan waa qaraar kuleeyahy kula murmi maayo wain lam yaclam ilcilata haddaanu ciladays ogeyn jaadalaka fi hada maxaa soo xasuusta maalin dagaalkan shamaamka ama bartiikha kiisan cadcada yar buluuga akhdar khudradu ku jirto qayb cas iyo qayb wuxuu kala leeyahay ama asfara iyo mid yar caddaana baa jiro haddaad kaa keligii cunto hadhow biyaha markaad kabato biyihiiba si kalun bay kugu dhadhami marka waxaan xasuustaa dhowr nin baanu ku cunay marka maanaan ogeyn baalkan inuu waxaan sababayo biyaanu cabays biyihi hoose kalaa mooyo saxay ahaay ama biyahan dhadhabi n maanta biyihi sikala inoo keenay qoladii baanu markaa biyihii aanu ku qabsanay iyaguna war biy wa biy war maaha waa wixii caadiga ahay markaa muran baayi maaa mushkiladuna waa maxay ciladii baanaan isku ogeydi inay cilla markaa ay dawqa iyagii gashay baanaan dareensanayn lakin haddaan cilada ogaan lahayn mujaadala may timaadeen maanta dadkan xusniga iyo qubxiga iyo liwaadka iyo balaayadan iyo qurunkan wada ee doodaya qaar xataa waxaad arkaysaa intay shubhadoodii yar dhegaystanin wallahi waxaan waa macquulay sheegaya intuisii buu isagii markaa dood markaa isagu imika ma dareensana isma dareensan in caqligiisii wax galeen oo waxa weeye ciladi ay ku timid baanu isdareen saasuu kuula murmaya wain lam yaclam ilcilata jaadalaka fi hada almaxsuus وkذلika hadi المعقuلaaت معقuلaaتkuna halkan bay lamid yihiino يusلم الإنساaن بصحatiha بطبعihi وaجibilatihi marka insaankii waxa wey طبcigiisa iyo jibiladiisa bal haduu fiirso yani نabiy لlahi aadam عalayه السaلاam iyo xawa markii ay cawradoodii arkeen markiiba waa kuwii calaamihii iyo wiii iyo yaa ku yiri wuxuu yahay oo in waxa wey cawraadkan in la asturay waa طبci ilaahay subحaanaه وataعala insaankan uu ku abuuray haddaan la fasahaadinin saas markaa insaanku xaaladduusaa noqonaysa fain fasada abcu abciga hadduu fasahaado bishubhatin arad shubhad markaa kusoo darriya awgeed jaadala fi halmar markaasu insaanki uu dood ka keenaya bikhilaafi maa yatataabaqu caleyhi alcaql walxis iminku maanta kuwaa ka doodaya liwaadka iyo ka doodaya muxuu ahaaye dumarka markaa in la qaawiye iyo cawradooda la asturi waaye iyo haddaad ku tiraado tuuganimadaa ka fiican waaanaad tuuganimada maxaad ku caayaysa reer galbeedku maanta tuuganimada uma ololeeyaan laakiin haddana xujada loo keeni karayo tuuganimadu inay fiican tahay baa ka weyn waxaanay maanta waxaan kula doodaya inaad tuuganimadu tahay waa xirfad oo ninku ku kasbanayo oo ku shaqaysanayo waxway arsaaqad ka helayo waxaana weeyaan waxaanay maskax iyo waxay sheegaysaa qofkan waxa weeyaan eh, farshaxanimadiisa waxaweyan xaggaa kuu diru kaa saaraya soo garan maysa <laughs> marka waaba fanba fan min alfunuun weeyaan tuuganimadu in la yidhaaho waxa weeyaan yaa tuuganimada lacaayna waa fan hala barto qaabka wax loo xadayo waxaweyan saad qofka khiyaameynayso sida aad waxaweyan ujeedinayso hala diraaseeyo oo waxa weyan lagu takhasusa in la yidhaahdo baa ka dhow in la yidhaahdo liwaad baa wanaagsan iyo muxuu ahaaye dumarku meeshay doonaan bay muujin karaan xubnahooda iyo waxaanay hadda waxa weeye qurunkan ay ay wareejinayaan tanaa markaa ka dhow laakiin tan liannahu shubhada lagagama soo furin xaggan oo kuwanuu dhegaysanaya dhegtiisa uu siiyey shubhadan xaggan tuuganimada kagamay furin lakiin xagganay kaga furin marka inaad tanoo kale ku keento ayay markaa de noqonaysaa ad tirado tan bal waxaad ku diidayso tanna aad marka waxa weyaan ku qurxisay bal hadda ii sheeg markaasaa deetan waxad oranaysa ruuxan bani aadamka ilaahay subxaanahu watacala uu ku abuuray xayawaanaadka kalaaba ku abuuranba orgigu orgi ma fuulo inuu iskaga yar ciyaaro waa laga yaaba laakiin wax kama dayo inaad markaa liwaad aad marka waxa weyaan meesha keentid oo aad weliba haddana u doodid inuu wax caadiyo macquula yahay waxa wey waa caqligaagii oo lawha gashay iyo cila ay gashay fain fasada طabcu bishubhati طalcat jaadala fiha almaru bikhilaafi ma yataطaabiqu calayhi alcaqlu wاlxisu kan marka noocan ah ee caqliga keliya ah baa inta badan doodu ay ka timaada iyo shubahaadku ay dadka kaga furmaan bkhilaafi ma mid buu taa kaga duwan yataطaabqu caleyh alcaql wاlxisu caqligi iyo xisiga ay isku waafaqsanaayeen fainahu idaa fasada axaduhuma markii caqligii uu fasahad caaradahu اlaakhar xisigii baa soo celinaya oo odhanaya mayatan saamaya kada haddii xisigii uu fasahaado caqligiibaa qabanaya waida kaanat alkhaaصaةu duna اcaamati haddii culamadii gaarka khaasadu waa dadka yani ahlunadarka ahaa iskama daa caamadii ikhtalafuu ay isku khilaafeen fi wujuudi macaani mujarada macaanidii mujaradka ayd ma jirta insaaniyad iyo wii lamidka aynu soo marayni dadka isku khilaafsan ayay ahaayeen dee nimankii ahlunadarka ahaa ee cilmiga sheeganayay bay ahaayeen ilan caamadu madowgu miyuu jiraa miyuu jiraa midabku mise ma jiro sawaad ma jiraa madow ma jiraa mise ma jiro iyagu dee kama arrintaasi doodaasi agtooda kama jirto amadu qofka ihahdo madow miyuu jiraa mise ma jiro nin waalo nunbaa loo arkaya laakiin dadkii khaasada ahaa ee ahlulcilmiga iyagu ahaa baa doodii aynu soo marnay waxaani ma mawjuud ba mise mawjuud maaha iyo macluum iyo hayru macluum iyo ku muransana ay ahaayeen haddii kuwaasi ay taa ku doodeen ka sawaadi walbayaad maca uhuuriha wa wuduuxiha fi juziyaatiha almaxsuusa iyadoo waadixoo bayinoo juزiyaadkeedii laga arkayo bisababi shubhati caradat lahum cinda tadqiiq doodana ay keentay shubho ku soo dariday markii arrinta ay daqiiqiyeenay aada usii baareen lasii daqiijiyey ayaa markaa doodani ay timid markaa khilaafku u yimid falaa an yumkina tashkiiku fii haadihi in haddaba uu suuragal noqdo ka shakisiintu masaaishan aynu ka hadlayno alatii tanfaridu biha alfitratu ee fitrada iyo caqligu uu la gaarkaya ee xisigii aanu iyadu keensanaynin ayaaba awlaa kasii mudan wاlghazaliyu raximah اllahu tacala jacala alfiطriyaati alatii taqطacu biha alfitratu qismayn fitriyaadka isagu laba qaybood buu qeybiyey maa yarjicu ila alcaqliyaati alawaliyati fayuqbal buu yii wax caqliyaadkii awaliga aha u noqonaya sidii markaa ijtimacu naqidaynku inay baail yihiin oo kale kaa waa la aqbalayaa buui wamaa yarjicu ila alwahmiyaat wax wahm u noqonaya iyo ismoodsiis fayuhmalu kaa waa la turaya bu ilaa inshada lahu caqlu inuu caqligu inay sax tahay sheega mooyaane wixii kaloo dhan kaa wahmiyaadkaasu raaciy wa jacala istixsaan almakaarimi waistiqbaax masaawi'i mashhuuraat makaarimta iyo sifaadka wanaagsan jeclaysigooda la jeclaysanayo iyo masaawida iyo sifaatka xunxun xumaysiga la xumaysanayo wuxuu yihi waa mashhuura waxyaala caanbaxay tufiidu fi daniyaat fiqiga iyo meelaha ha loo daliishado laakiin meelahan yaqiiniyaadka iyo hawlahan iyo waxyaala caqliyaadka nadarka caqliga yaan loo daliishanin bu wa hada mushkilu arrinkaa u hazaali sameeyey arrin mushkila weeyi faina alawaliyaat alcaqliyata lam tuqarar bidaliil awaliyatka caqliga laftooda daliil laguma qaririn bal liqaطci اlfiطrati biha fiطradii un baa jasmisay ee daliil sheegay ma jiro inaga lahaynba daliil looma doondoono fiطradii bani aadamka ayuunbaa tan keensatay fakada alaakharaani taqطacu bihima alfiطraة اlbashariya fiطradii bashariga ahayd xusn اlcadli waqubxu الظulmi way keensanaysaa iyadana way jasminaysaa waimkaanu taطaruqi اlkhaطأi ilayha suuragalnimada ay suuragal tahay khalad inuu ku yimaadaa wاlاkhtilaaf iyo ikhtilaaf uu ku yimaada axyaana mararka qaarkeed lishahwatin masakhat shahwad qofka ku jirto oo markaa qofkii insaannimadiisiiba ka bedeshay oo nooc markaa abci xayawaaniya xayawaanaadkii kale maarata waxa weyaan abcigiisii ku soo saartay aw shubhatin nasakhat ama shubhad bedeshay maskaxdiisa wixii ku jiray in markaa waxa weeyaan khilaaf u yimaado ama khalal ugu yimaada laa yaqtadii keensan maayo ihmaalaha in meesha laga saaro sida imaamku uu sameeyey faina alxisiyaati xisiyaadki yataaraqu lkhaau ilayh iyada lafteeda khaa uu ku iman fayuradu maa baana khaauhu faqad marka wixii qalad ku yimid waa in la celiyo laakiin wixii in gebigiisiba la yidhaahdo waxa weeyaan lama daliishan karo sax ma ah marka waxyaalahaasi firada bani aadamku ay ku abuuran tahay waxaa sax u asalo in la wada markii ay suuragal noqoto in tani ay qalad tahay oo markaa qaladkeedii lasoo saaro la caddeeyo qaabkay u qaldantahay markaasaa la odhanayaa tan markaa qaladkaasaa ku yimid dhadhankii markaa ay caddaatay in qofkan carabkiisii ciladii ay ku jirtay markaasaynu odhanaynaa qaladku maanta halkan u ka yimid laakiin sida asalkaa waxyaalihii maxsuusaadka ahaa waa in sidaa loo dareemaya ay u yihiin waxyaalihii caqliyaadka waa in sidaa markaa waxa weya caqligu u keensaday ay iyaguna yihiin aani min madaari yaqiin arrinka labaad ee madaariyaqiinku waa almushaahadaat albaaina waxyaalihii la arkayey ama la dareemayey ee qarsoonaa wadalika ka cilmi linsaani bijuuci nafsihi qofku dareenka u isdareemayo inuu gaajaysan yahay wa caashihi wa khawfihi wa faraxihi inuu haraadan yahay inuu faraxsan yahay inuu cabsanayo wa jamiicu axwaal albaaina waxyaalihii qarsoonaay o allati yudrikuha man laysa lahu alxawaasu alkhams xawaastii shan tahay hadday ataa kaa tagaan dee waa dareemaysaa inaad gaajaysantah haddaanad waxba maqlin oo aanad muxuu ahaaye waxba arkaynin oo ataa dareemayaashii jirku ku qalalo dareemih kaa tago haddana gaajadii wuu dareemi karaa de qofkaasi fa laysat min alxawaasi alkhams dareemayaasha shantay noo imanaya ka mid ma aha walaa hiya caqliya inaad gaajoonayso caqligaagana kumaad garanin bal ilbahimatu tudriku hadihi alaxwaal min nafsiha bigayri caqli bahimado bila caqligayba inay gaajaysan tahay iyo in kale iyo inay baqanayso way dareemaysa oo kuwan ordaya markay markaa waxa weyaan wax ay ka shakiyaan ay arkaan wakada sabiyu ilmihii yaraay aan weli caqligiisu aanu yeelani aan caqli yeelani de inu gaajisa waa ka dareemay ooy wlawaliyaatu laysat lilbahaa'imi wasibyaan caqliyaadkan aweligii bahaaimta iyo caruurta yaryara xadu tamyiiska aan gaarin ma laha ijtimaacunaqiidaynku inuu baail yahay iyo hawlaha iyo waxyaalahaas ilmaha yar intaanu xadu tamyiis gaadhin ma laha bahaaimtuna ma laha ilaa an tadhara fiihim bacdu muqtadayaatiha mararka qaarkood waxaa dhici karta waxyaalihii aqliyaadku ay keensanayeen muqtadayaadkeedii inay ka muuqdaan ka raxmati bilwalad naxariista markaa ilmaha loo naxariisanayo oo kale dee bahaymtii waad ka arkaysaa marka maxaad yar dareemaysaa yani waxa weeyaan naxariistii inay ku jirto oy wax naxariisanayaan bahaaimtii oo markaa naxariistii markaa wanaaggii naxariista inay dareemayaan oo nooc markaa waxa weeye shucuur uu markaa ka jiro xaggii aqliyaadka markaa unoqonayo faqad laa yamtanicu an yujuda shayun minha in haddaba wax ka mid a ah laga helo mumtanic inaani noqon baa laga yaabaa fiihim caruurtii iyo iyo bahaaimtii binisbatin da'iila laakiin wax markaa aada u yar marka in naxariistii o kale inay wanaagsan tahay ay dareemayaan way dhici kartaa xayawaanaatu wanaagga naxariista inay dareemayaan الثالث المحسوسات الظاهرة محسوساتكي موقنية كقولك الثلج أبيض والقمر مستدير وهذا القسم واضح المحسوسات حواسي شنطة أيضا يوم قرنيس xawaasta qalad baa ku yimaada licawaarida waxyaalo markaa soo dariya awgeed mila bucdin wa qurbin mufriayn wixii hadduu aad kaaga fog yahay ama aad kuugu soo dhawaado khalal baa iman kara oo siduu ahay inaad arki weyda shay hadduu aad kaaga fog diyaaradii da diyaaradii maarata shimbir yaroo kale u arkay fogaanshahay kaa fogaatay laga yaabaa dee inay markaa waxa weya addunkii odhan ba kaa qarisaba markay xoog soo dhawaato iyadana aad aad u arki aw dacfi xaasa ama xaasada lafteeda oo daciifnimo ay ku timaado marka iyadana dee khalal wuu ku iman karaa laakiin wixii khalalku uu ku yimid imaka maalan loo kale diyaaradii waa adigaa arkay markaad qiyaastay wax yar bay kula tahay markii aad soo ag istaagtay haddana wax weyn bay kula noqotay marka caqligiiba wuxuu kuleeyahay waxaa saxsan markan ay markaa ku agti waayo waa shay ismuu bedeli imikana waa adigan arkaya materkii qaado waa kaas markii hore waaad lahayd kanu leegyahay de iminkana waa weyaa caqligiibaaba kule labadani kana ka wey isma leekaan karaan marka waana ta hazali de khaladka ku keentay hazali halkii markaa khaladku ugu yimid waay ahayd ee shubada ku keentay xawaasta uu ku buriyey wuxuu yidhi indhihii been bay sheegayaane oo mararka qaarkood waa waxaas wuu yaryahay bay ku ohanayaan haddana wixiyo weyn baad arkaysa qalin baad biyogelinaysaa markaas indhihi ku ohanaya wuu jabay u qallooca baad biyaasaa weergeliso qallooc baad arkaysa soo ma marka ishii maxay sheegtay been bay sheegtay harkiibaad eegi markaad harka saa eegto indhihii waay ku wuu taagan yahay haddana meel kalead ku arki harkii markaad xoogaa ka her maqnaato baad arkaysa waa halkaa tegi markaasu caqligiibaa kula suuragalba haddaanu soconin oo dhaqaaqaynin halkaa kale muu gaadhin marka caqligiibaa sheegay indhuhu inay been sheegayaan markaa dee kuwan kale aana weli haddaa beennimadeedii aanay caddaan inay iyaga laftoodu been yihiina aanay weli caddaan uun baaba iska dhicin karta intan waan arkay inay been yihiin baa i kuwan kale laftooda inay been laakiin weli aanan gaadhin sidii aan ku garan lahaa ayuunbaaba dhici karta halkaas markaa baasha la maray marka sida saxdii waa maxay waxaan waa in boqol boqol la salimo xabadda markaa qalad ku soo baxo un markaa meesha laga saaro indhihiiba waan burinaya maadaama ay mararka qaarkood been sheegayaan de sax noqon mayso aad tirahdo waxa weeyaan caqliyaadkii waxyaalihii bani aadamka ilahay bani adamku ku fitraysnaayo ku abuurnaa oo dhan waxa weya waxba kama qaadanayo in gaara un mooyaan iyaduna sax noqon mayso araabica tajriibiyaat waxyaalihii markaa la tijaabinayey ayay iyaguna noqonayaan qolada afraad waqad yucabaru canha biiraad alcaadaat macnaha lafdigaana waa lagu isticmaala waxyaalihii caadadu ay ku markaa dareertay ku socotay wadalika mila xukmika biana naara muxriqa dabku inu waxgubayo caqliguna muu sheegin xisiguna in dab oo dham waxgubaya muu sheegin baa li xisigu muu sheegin oo sodigan taabanaya dabkii uu ku gubayo kani inuu markaa waxa weeyaan tan ku gubayo waa dareenta laakiin waxallo waxaa dab adduunka ka jira inuu sidaa yahay dareenkaaga kumaad garan caqligaad ku garanaysaa markaad waa tajriibiyaad baa kanaad tijaabisay ayaad xukun caama oo markaa xaggii caqliga laftiisana waa weeyaan waxa weeyaan eh, dallo kuleh aada xukumtay wlkhubsa mushbicu roodhidii ama farinkii inuu qofka dherginayo wlxajara haawil ila asfal dhagaxii haddii meel waxa wey ama la tuura inuu hoos soo noqonayo wanaara saacidatun ilaa fowq dabku inay kor ubaayso dabka kor ubaxayo wlkhamru muskir khamrigu inuu wax sikhraamiyo fa hadihi yaqiiniyatu cinda man jarabaha qofkii tijaabiyey da yaqiin bay agtiisa ka tahay wاnnaasu yakhtalifuuna fi hadihi اculum lاkhtilaafihim fi اtajriba dadku waxay ugu kala duwan yihin arrintani dee tijaabada ugu kala duwan yihin kii tijaabiyey iyo kii aan tijaabin isku mid ma ah kii looga waramay iyo kii tijaabiyey isku mid noqon maayo fa macrifatu abiib ninka dhakhtarkii garashada uu garanaya biana sakmunia musin dawada sakmunia waa ti hore marka calooshuba ku isticmaali jireen calosh ku dhaqaajin jireen in markaa dawadaasi ay mushil tahay yani caloosha ay shubto ka macrifatika biana almaa murgu saad adigu u garanayso in biyuhu ay kucokanaysiiyaan oo ay haraadka kaa bixiyaan ayuu isagu u garanayaa in dawadanina ay caloosha shubto laakiin kiida jaahilka ah isagoo aan dhakhtarka ahayn dawadan ina caloosha shubto ma garanaya haddii ataa lagana way shubtaa inuu ka shakiyaa dhici karto marka de waxa kii tijaabiye kii aan tijaabin isku mid ma noqonayaan wakadalika alxukmu biana almiqnaatiis jaadibu lilxadiid cinda man carafahu birlabtu inay biraha kala soo jiidato iyadana waxaa garanaya dee qofkii birlabta tijaabiyey baa garanaya marka whadihi ayr maxsuusaat bu yihi kuwani haddaba maxsuusaadkii ma aha lana mudraka alxisi xisku wuxuu dareemayaa huwa ana hada alxajara yahwi ila markaad hal dhagax tuurto inuu soo hoobanayo dhagaxan ayaa xisia intaad ka waa wax kooban wa ama alxukmu biana kula xajarin haawi dhagax kasta inuu soo hoobanayo fahuwa fahiya qadiyatu caama waa qadiyad caama laa qadiyatu fi cayn dhagax gaara kama hadlaysa walaysa lilxisi ilaa qadiyatun fi cayn xisigu gebigiisuba dee qadaaya acyaarunbu arkaa maxaad aragtaa waa waxyaalo afraada wax walba dhagax oo dhan hal mar ma wada arki kartid kolba dhagax baad arkaysa marka dabkiina waa saas oo kale dab kanaad aragtay in wax gubayo kana in wax gubayaad aragtay dhowr aad qaadatayoo tijaabooyinka noocaasa ayaa cilmi yaqiinihi kaaga dhashay cilmigaa yaqiiniga ah markaa tajriibi odhanayn wakadalika idaa ra'aa maaican markuu dareere arko waqad sharibahu oo uu cabay oo fasakira uu ku sikhraamay hal hal mar baad arto ku sikhraanta kadib maxaad odhanaysaa abaalka waa lagu sikhraama qof kaloo cabaya waad artay qof saddexaad qof afraad qof shanaad maxaa marka la go-aamiyey oo waxa weeyaan arrin yaqiiniya noqotay in waxaan u yahay wax lagu sikhraamo waqad sharibahu fasakir faxakama wuxuu xukumay biana jinsa hada lmaayici muskiru jinsigo dhan yaynu muskir yahay falxisu lam yudrik ilaa shurban wa sukran waaxidan mucayana xisigu wuxuu ku tacalluqay dee cabitaan gaara sikhraamid gaara iyo oo waxa weeyaan waaxid ah oo mucayan ah falxukmu fi lkuli idan huwa lilcaqli xukunka kulligaa maxaa bixiyey caqligaa bixiyey walaakin biwaasitat alxis waxa laakiin caqligu iskamuu bixinoo qofkii isagoon waxba tijaabinin caqliyaadkii kale taasu kaga duway caqliyaadkii kale adigo waba tijabad ku abuuranta laakiin khabargu inuu wax sikhraamiyo dee waxa weeyaan markii tijaabadii la arkay unbaa marka waa weyaa la fahmi biwaasitat xisi marka xisiga ayaa markaa waa dhex u ah aw bitakarur isaas ama isaaskio soo noqnoqday ayaa caqligii uu markaa xukunkan ku gaadhay maratan bacda ukhra id ilmara waaxidatu laa yasul biha ilm laa yaxsul cilmu biha hal mar cilmigeena ku xasila wa dhici karta markaad wii cabteed ku sakhraanto inaad istiraado niyo malaha wax kalaaba maxaa kaaga horreeye horta ma laga yaabaa in adiga ay xaaladaadu si kala ahay ee waxani aanu waa w sakhraamiye ahay way iman kartaa lakin marka dhowr jeer u soo noqnoqdo wii e markastood kaa cabto aad kusiqraamayso imika ma dadka qaarkood baa caloosh cunto gaara ku xanuunta maalinta ugu horeysa dee ma garanayo wii wa ku xanuuneen lakin maalin labaad marku maalin saddexaad maalin afraad dhowr jeer marka soo noqnoqto marka dambe wuxuu garanayaa wuxuu kuleey kan anigu waxa weeyaan xasaasiyad baan ka qabaayo caloosha iga xanuunta marka cilmi yaqiiniyu gaaray hadda waa bacda takarur id ilmaratu waaxiyatu laa yaxsul cilmu biha faman ta'allama lahu mawdicu qofkii maari xanuuntay fasaba caleyhi maayican wax ku shubay fazaala alamhu deetana xanuunkii ka baxay lam yaxsul lahu cilmu bianahu lmuziil buy yaqiin muu gaadhin ah inuu waa xanuunka ka suuliyey waa anu ku shugay uu yahay id yaxtamil waxaa dhici karta ana zawaalahu bilitifaaq inay isku soo beegmeen inay isku soo beegmeen oo waktiga xanuunka uu ka dhamaanayay iyo kushubidan ay isku soo beegmeen baa dhici karta bu lakin marka wixii uu soo noqnoqdo markaa ayaa yaqiintii la gaadhay waman lam yumcin qofkaan aada ugu fiirfiirsan fii tajribat umuur arrimaha tijaabadoodu tucwizu waxaa ka maqan jumlatu min alyaqiiniyaat yaqiiniyad fara badan baa ka maqan fayatacadaru calayhi waxa markaa aanu suuragal ahayn maa yalzamu minha wixii ka dhalanayay oo min anataa'ij ila markaad shaygii yaqiinigaa ogaato baad soo qaadanaysaa ood muqadimo ka dhiganaysa lakin haddaanad wixii inuu yaqiin yahayba ogeyn dee waxba waxa weeyaan isagiina soo qaadan maysid natiijadii ka dhalanaysayna jaahil baad ka ahaanaysa ma y faystafiidha min ahli macrifati biha marka waa inuu ka faidaysto yani ka fads ka faidaysanayaa cidda garanaysu ka faidaysanaya oo dhakhaatiirtii yaqiiniyaad aanay dadkii kale ogeyn bay ogyihiin kuwii maaratay waxa weeyaan majaariintii qaarba markau soo dumaya ku ohanay yaqiin bay ka tahay isaga agtiisa inuu dumay maxaa yeelay dee khibraddii uleeyahay iyo waxa weeyaan siduu waxaanu yaqaano ayaa keensanaya marka in iyagii laga faa'idayso o laga qaato iyay noqonaysa wahada kama ana acmaq sida qofkii dhaala walsabkii maarata dhagahala tuwizuba ay uga maqan tahay jumla min aculum culum fara badan alati tustantaju min muqadimaati maxsuus oo ka imanaysa muqadimaad markaa maxsuus oo de la dareemayey ama indhaha lagu dareemayey ama maqalka de iyagii maqalki waba kuma qaadanaya kana indhahii waba kuma arkayo marka iyaga muqadimaadkaasi way ka maqnaanayaan xataa yaqdiru acmaa calaa an yacrifa bilburhaani ana shamsa akbaru min marka muxuu ka faaiidaysanaya ninkii dhahala ayuu ka qaadanayaa de dadkii wax arkay ayuu weydiinaya marka markii iyagii ay xukumaan ayuu isaguna waxa weeye mutawaatir unoqoto qaybta inoo soo socotaa ayaa markaa isagiina cilmigii yaqiiniga ah u helaya xataa yaqdiru acmaam qofkii dhaala wuxuu awood u helayaa calaa an yacrifa inuu markaa garto bilburhaani burhaan yaqiiniya uu ku garto ana shamsa akbaru min alardi in qoraxdu ay dhulka ka weydaa waa markii de waxa weeye faina dalika yucraf tan waa lagu gartaa bu yihi biadilatin handasiya xisaabeed oo handasiya oo engineerinkiya tanbani calaa muqadimaatin xisiya oo muqadimaad xisiya iyaduna ku dul dhisan marka muxuu samaynayaa ninkii acmaha ahaa dee wixii buu baranayaao dadkii markaa aqoonta ulaa wax arkayey ayuu muqadimaadkii ka baranaya ka baranaya marka dambe yaqiin isaga laftiisa ka marka dambe markaa wuu xisaabinaya cadeedu waxa weeyaan way inoo muuqataa waxay inoo jirtaana waxa weeyaan de waxa wey intaasoo eh, malaayiin oo mayl maalan oo dawiya lama arki karaan hadday intaa iyo intaa leeg tahay markuu cilaab baasha xisaabtii markuu barto iyo waa handasadii markuu barto wuxuu garanayaa waxaa la arkaya intaa laga arkay eh, khasab inay tahay inuu markaa dhulka ka wenyahay way dhici kartaa in markaa yaqiinta noocaas oo kalea uu gaaro markii uu ka barto dadkii markaa waxan tijaabiyey markaa khulaasadu waxa weeye tajriibkii isaga laftiisuna waa masder yaqiiniyaadka laga qaato haddii aanad adigu markaa qofkii tijaabada lahaa ahayn waxaad ka qaadanaysaa dadkii tijaabada ulahaa haddii markaa de waxa weeyaan ay isku wada raacaan wax mutawaatir agtooda ay ka noqoto can ariiqi tawatur baad ka soo gelaysaa adugu oo tajriibigaasi xaggan tawaturkaad ka soo gelaysaa kadibna waxaad kusii duldhisan kartaa alkhaamisa tajriibiyaat kolley waktigiibaa eh, nahayo waana tii u dambeysay marka waa iska raali ahaanaysa insha allah taala halkaas an ku joojin doonaa wa sala allah waslm ala nabiyina mxamed